alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii toddobaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheykh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi addarsu alraabicu waalcishruun casharka afar iyo labaatanaad hijratu lxabashati aluulaa hijratu lxabashati dhulka xabashida in loo hijrooday hijradii loo hijrooday al ulaa ee horreysay hijratu lxabashati xabashati xabashida hijradii loo hijrooday al ulaa ee koobaad lamaa goortii ra-aa uu arkay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama maa waxaa yalxaqu soo haleelaya biasxaabihi asxaabtiisa oo min al adaa dhib ah wa anwaaci alcadaabi iyo cadaabka qaybihiisa amarahum wuxuu faray bilhijrati in loo hijroodo ila alxabashati ardulxabash in loo hijroodo fa haajara waxaa hijrooday casharatun toban oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah oo rag ah iyo wa khamsu niswatin shan haween ah minhum dadkaa hijrooday waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan iyo wa sawjatuhu xaaskiisa ruqayatu ah bintu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ruqyadii gabadhii rasuulka ahayd oo cuhmaan uu qabay iyo cuhmaanna waa israaceen waqad rajacuu way soo noqdeen bacda halaathati ashhurin saddex bilood ka bacdi bisababi alami alqurbati qariibnimada xanuunkeeda sababkeeda iyo wa qilati cadadihim tiradooda oo yar darteed wa kaana daalika arrinkaasuna wuxuu ahaa fi sanati sanadkii alkhaamisati ee shanaad fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan wa hiya iyaduna awalu hijratin hijratii ugu horreysay weeyaan oo fil islaami islaamka dhexdiisa dhacday musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa afar qodob markii nebiga la dhibay saxaabadiisana la dhibay calayhi salaatu wasalaam qaybo badan oo ka midana ah uu arkay nebigu inuusan dhibka haystaa waxba ka qaban karin ayuu wuxuu kula teliyey <coughs> inay hijroodaan oo maka isaga tagaan makada ay ka tegayaan markaa waa dhul gaalo gaalaa haysata nebiguna waxba kama qaban karo meesha uu u dirayo ardulxabashana waa dhul gaaloo kale ou leeyahay aada laakiin gaaladan uu u dirayo iyo kuwan uu dhex joogo baa xagga dhibka marka la yidhaahdo kala fog kuwan u dirayo nebigu wuxuu u sheegay boqor waxaa haysta aan agtiisa waxba lagu dulmin orda halkaas aada diintiina waad ugu badbaadaysaane sidaasay ku tageen maaqay ahaayeen toban nin iyo shan haweenabi yaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan iyo xaaskiisa saddex bilood ka bacdi ayay soo noqdeen wuxuu musanifku sheegay laba qodobay u soo noqdeen labada qodob waxa weeyaan buu yidhi wadankii markay tageen bay waxay dareemeen qurbanimo qurbanidu waa maxay qariib inay yihiin meeshaan cidna ka aqoon cidna ka garanayn ehel u joogin qaraaba u joogin iyo ayagiioo tirsi yar bulshada ay dhex joogaan ay wada gaala tahay markaasay soo noqdeen bu masale la isla ogolyahan maaho sidaas inay usoo noqdeen la isla ogolyahay sanadku sanadkee ahaa sanadkii shanaad oo hijriga buu yidhi hijradaanu maxay ahayd waa hijradii ugu horreysay oo dad muslimiinu ay hijroodaan ummadda nebi maxamed ka mid ah sal alay waslam qeybtaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa hijradu inay tahay wax muhim ah qofka muslimka ahi hadduu diintiisa u badbaadi waayo oo uu ka baqo diintiisa in laga fitneeyo dadkii uu dhibkooda ka baqayay inuu isaga tago meel meesha u dhaanta u dalgadistaayey way bannaan tahay wuxuu kaloo xadiidku qisadu ina tusinaysaa aasaaska iyo waxyaalaha diintu ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah qofku inuu la yimaado tadxiyo inuu diintiisa nafta u huro naftiisa iyo maalkiisaba inuu diintiisa u huro ayana wayna tusinaysaa wuxuu xadiid qisadu ina tusinaysaa oon ka faa'idaysanaynaa muhim ah inay bannaan tahay qofka muslimka ahi dad gaala ah meel ay joogaan inuu u soo hijroon karo oo soo aadi karo ximaayadooda iyo ilaalintooda uu hoosgeli karo daruuro iyo xaaje ku kaliftay hadday jirto oo uu ka maarmi waayo dayib lamaa goortii ra-a uu arkay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii ra-a uu arkay annabiyu nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama maa waxa yalxaqu haleelaya biasxaabihi asxaabtiisaoo min al adaa dhib ah iyo wa anwaaci alcadaabi cadaabka qaybihiisa amarahum wuxuu faray bilhijrati uu hijrooy ila alxabashati ardulxabash loo hijroodo fa fahaajarahu waxaa hijrooday casharatun toban oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah iyo wa khamsu niswatin toban haween ah minhum dadkaa waxaa ka mid ahaa hijrooday cuhmaan ibnu cafaan iyo wa sawjatuhu xaaskiisa ruqayatu bintu rasuulilaahi ah ruqayadii ina rasuul ka ahayd sala allahu caleyhi wasalam waqad rajacuu way soo noqdeen bacda halaatati ashhurin saddex bilood ka bacdi bisababi alami alqurbati qariibnimada iyo cidlanimada xanuunkeeda sababkeeda iyo waqilati cadadihim tirsigooda yaraantiisa wa kaana daalika arrinkaasuna wuxuu ahaa fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan wa hiya iyaduna awalu hijratin hijratii ugu horreysay weeye fi lislaami islaamka dhexdiisa as'ilatun aalo mataa goormuu amara faray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama asxaabahu asxaabtii bilhijrati uu hijrooyd ila alxabashati ardulxabash loo hijroodo markuu arkay dhibka soo gaaraya asxaabtiisa kam cadadulmuhaajiriin dadkii hijrooday tirsigoodu imisay ahaayeen toban raga iyo shan haweena mataa rajacuu goormay soo noqdeen markii ay maqlee waxa weeyaan dareemeen qariibnimada iyo cidlanimada xanuunkeedii tirsigooduna uu yaraaday fii ayi sanatin sanadkee buu kaana ahaa daalika arrinkaas sanatu alkhaamisa min alhijra alkhulaasa gebagabo lamaa goortii ishtada uu ku darnaaday al adaa dhibku bilmuslimiina muslimiinta amarahum wuxuu faray hum ayaga annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama bilhijrati in la hijroodo ila alxabashati ardu xabasha fa haajara waxaa hijrooday cashratu rijaalin toban nin iyo wa khamsu nisaa'in toban haweena ee shan haween ah wa rajacuu way soo noqdeen bacda halaathati ashhurin saddex bilood ka bacdina way soo laabteen addarsu alkhaamisu walcishruun darsiga labaatan iyo shanaad islaamu xamsata wa cumara xamsatu bnu cabdilmutalib iyo cumar ibnu khadaab islaamnimadooda iyo wakhtigay islaameen fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad aslama waxaa hogaansamoo islaamay rajulaani laba nin oo min kibaari qurayshin quraysh dadkeeda waaweyn ka tirsan mashhuuraani oo lagu yaqaana bilquwati xoog iyo washajaacati geesinimo wahumaa labadooduna xamsatu xamso weeyaan camu nebiyi nebiga adeerkiis ahaa sala allahu calayhi wasalam xamsa lambar uu hoos idiin qabta muu jeerda wuxuu leeyahay wa sababu islaamihi islaamnimadiisa sababkeedu waxay ahayd oo keenay inuu islaamo anna jaariyatan gabar ayaa cayaratuhu waxay ku ceebaysay xamsi ceebeynaysaa jahlin abijahlin jahl dhibkiisa libni akhiihi walaalkii wiilkiisa waxaa weeyaan uu dhibay xamse rasuulka adeerkii waa soo maa maalad ila hadlaysaabay tiri wiilkaad adeerka u ahayd abujahl baa meelaha ku ceejinahaya oo dhibaato u geysanaya haddaad nin raga tahay oo raganimo leh wiilkaad adeerka u tahay maa difaacdi markii sidaa lagu yidhi fatawajaha wuxuu usoo jahaystay ilaa daalika kaa xaggiisa ashaqiya ee bacowgaaho ayaanka daran waqaadabahu wuu ka caraysiiyo wasabahu wuu caaya wa qaala xamsa wuxuu yidhi kayfa sideebaad tasubbu u caayaysaa muxamedan muxamed wal xaal ana aniguna calaa diinihi diintiisa aan ku sugnahay soo ma ogid buyidhi ninkaan aad cayacayayso maxamed oo aad raadsanaysid inaan isku diinnahay uma aslama wuu islaamay xamsi fa kaana wuxuu ahaa xamsi axsana naasi dadka midka ugu wanaagsan islaaman xagga islaamka xataa sumiya ilaa lagu magacaabay asad allaahi ilaahay libaaxiisi libaaxi alla ilaa lagu magacaabay ingeesiu ahaa inuu sababkaa ku islaamay masale mutafaqa ah ma aha laakiin kutub badan oo kutubu siiraa sidaa qora ka labaadi waa cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab weeyaan thaani lkhulafaa'i khulafada koodii labaad arraashidiin ee hanuunsanaa asagana lambar buu hoos idiin qabtay lambar labo maa kaana axadun qof ma ahayn yarjuu mid rajeeye islaamuhu islaamnimadiis hal qof isma lahayn cumar baa islaamaya madax adayga dagaalka muslimiinta suu u dhibi jiray walaakina annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa qubayla islaamihi cumar intuusan islaamin wax yar ka hor qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow acize ku xooji alislaama islaamka bicumara cumar ilaa cumar noo islaamiyo islaamka ku xooji fa xasalat waxaa u hiirgashay lahu asaga barakatu dacwati rasuuli rasuulka baryadiisa barakadeedii ayib wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor min acdami almucaaridiina kuwa ka horyimid ragga ugu waaweyn lilislaami islaamka waalmuntaqimiina kuwa ka aargoosta kuwa ugu waaweyn buu ahaa miman ruuxii aslama islaama fa acaza allahu ilaahi baa ku xoojiyey alislaama islaamka biislaamihimaa labadaa nin islaamnimadooda waa cumar iyo xamsu wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen fii dalika alwaqti waqtiga asagaa arbaciina rajulan afartan nin iyo wa ixdaa casharata imra'atan koob iyo toban haweena dayib qeybtaani waxayna tusinaysaa inay cumar iyo xamse isku sanad islaameen horta masale mutafaqa ma waxaan labaadoo mutafaq ahayn sababka uu ku soo islaamay xamso masale la isla ogol yahay ma ah waxaan saddexaadoo iyaduna sidoo kaleeta ah cumar sabab baa la sheegaa inuu kusoo islaamay ayadana dacfi baa ku jira sababku kusoo islaamay oo la wariyo laakiin nebi maxamed baa ilaahay u baryay taasaa sugan tan hadda inoo qoran hoos ku qoran nebigu wuxuu yidhi ilaahu abujahal iyo iyo cumar ilaahu labadaa nin midkaad adigu og tahay qalbigiisa khayr aad ka rajayn ku og tahay waad og tahay agtaadana loo jacayl badan ilahu noo soo islaami markii dambe haddana duceeyo yidhi ilaahu cumar cumar wuu islaama marka cumar wuu islaama waxaa la sheegaa gabar muslimad ah ayuu u yimi markaasii xaggee u socotaan say tiri waadna dhibteenoo nafti baad noo keenteen oo waa idinka tegaynaa markaasuu ka naxa hadhow baa ninkeedu u yimid markaasuu yidhi haye say tiri maanta cumar baan arkayo xoogaa waxaan ka dareemay tiri naxariis markaan dhidhi waa idinka tegaynaa muslimiin haddaan nahayoo waadna dhibteeno meel diintayada iyadaan xor ugu nahay baan aadaynaa xoogaa waxaan ka dareemay tiri inuu noo soo yidha dhowaaday oo danqaday oo noo naxariisanayo si cumar ah say tiri haas wallaahi dameerka aabihiis buu yidhi aabihiis dameerka uu leeyahay baa islaamnimo uga dhowyi dameerka aabihiis ilaa uu islaamana inuusan islaamhayn buu yiri macnaha rajo kamuusan qabin cumar baa islaamayay leeyihin kutuba siyar qaybo ka mid ah aad buu u dhibi jiray muslimiinta waagii dambe markuu islaamay buu wuxuu ku yidhi magaaladan la joogo mako ninka xagga warbaahinta warka dadka in la gaarsiiyo ugu caansan ha la ii sheego saa waa loo sheega suu ninkiibu inta u tegayb wuxuu ku yidhi islaam baan ahay ogow aan islaama ninkiibaa quraysho dhan warkii gaarsiiyey ninkii cumaraha ahaa hore waa ka baxa ninkii cumaraha dagaal baa lagu soo qaada marka subax aroortii baa dagaal qabsada marka waa keligii isagoo keligiis ah lix saaca baar ahaan markay marayso keligiina intaa uu dagaalamahayo dee qoryana lama haysan bambooni gacanta laga tuura lama haysan sawaariikhna la isuma adeegsan jirina feerka iyo laadka iyo dharbaaxada iyo qorituurka waa keligii buu daala markaasuu fariista markaasuu wuxuu leeyahay boqol qof oo muslimiina ah haddaan haysan lahaa buu yiri magaaladan maka idinka gaalada ay anagu minaa wada joogneene midkan unbaa u hari lahaa marka in aada geesi u ah ayuu ahaa saxaabada qaar baa waxay leeyihiin maalinkuu islaamay baan salaadda inaan bannaanka la nimaano oo meelaha ku tukanno oo masaajidkee nimaanno aan bilownay buu wixii hore waa la baqi jiro gacan gobad baa la wada ahaa cumar marka geesi buu ahaa ilaahay ha ka raali noqdo xamsana sidoo kale u ah xamse waa la dilay ninkii dilay kutubu siyar qaar ka mid a waxay sheegeen markuu nabarka ku dhuftay waran kusoo garay wuu awoodi waayay asagoo nafta ka baxday xataa warankiisi intuu u iibaado inuu kala baxo marka rag aada u fiican bay ahaayeen qeybtaasi culimmadu waxay u daliishadaan inay muhim tahay dadka islaamka ah oo ummadda islaamka inay noqdaan dad aqwiye ah xoog leh xoog laba qeybood waa noqon karaa iimaankiisa inuu noqdo qof xoog ku leh oo diintiisa ku ada adag oo aan la hunguriyeyn oo aan gaaladu damc ka soo gelin inay inta u sheekeeyaan iska kaxaystaan wuxuu labaad oo qaybtaasu ina tusinaysaa qofka diinta ilaahay xambaarsan oo dadka khayrka u sheegaya inuu ku xisaabtamo dadka ummadda magaca dhexdeeda ka leh oo soo islaamidda uu soo islaamo ummad dhanu ay ku soo raacayso ama soo islaamidda uu soo islaamo shar badan uu kaga harayo dadka noocaasoo kale ah hanuunintooda iyo tawjiihintooda iyo waxusheegiddooda in lagu dadaalo aad bay hawshaasi muhim u tahay fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad aslama waxaa islaamay rajulaani laba nin oo min kibaari qurayshin quraysh odayaashoodii waaweyna ka mid ah mashhuuraani oo lagu yaqaana bilquwati awood iyo washajaacati geesinimo wahumaa labadooduna xamzatu xamso weeyaan camunebiy nebiga adeerkii ahaa sala allahu caleyhi wasalam iyo wa cumar ibnu lkhadaab cumarkiina khaaab ahaa thaani alkhulafaa'i oo khulafada koodii labaad ahaa arraashidiin ee hanuunsanaa wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor intuusan hogaansamin oo islaamin min acdami almucaaridiina kuwii ka hor yimid kuwa ugu waaweyn lilislaami islaamka waalmuntaqimiina kuwii ka argoosan jiray miman ruuxii aslama islaama fa acaza allaahu ilaahay baa ku ciseeyey alislaama islaamka biislaamihimaa labadooda islaanimadooda wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen fii daalika alwaqti waqtiga asagaa arbaciina rajulan afartan nin iyo waxdaa casharata mra'atan koob iyo toban haweenah asilatun su-aalo mataa aslama goormuu islaamay man aslama yaa islaamay dhee fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad laba nin oo waaweyn oo quraysh odayaasheedii ka mid ah oo lagu yaqaanay xoog iyo geesinimo man hum ayay yihiin waa cumar iyo xamse kayfa kaana cumaru cumar sidee buu ahaa qabla alislaam islaamka islaanimadiisa ka hor min acdami almucaaridiina lilislaam kam kaana cadadu lmuslimiin muslimiinta tiradoodu maaqay ahayd fii dalika alwaqti waqtiga asaga ah alkhulaasa gebagebo fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad oo min anubuwati nabinimada ka mid a ah, acaza allaahu ilaahay wuu ku xoojiyey alislaama islaamka bicumar bni alkhadaab iyo wa xamsata bni cabdilmualib cami nebiy nebiga adeerkii ahaa sala allahu caleyhi wasalam addarsu saabicu walcushruun casharka labaatan iyo toddobaad xisaaru nebiyi nebiga xisaarkiisa weeye iyo sharidda la sharay iyo go-doomin waa waa saabc saadis soo maaha sax wey shukran addarsu saadisu walcushruun darsiga labaatan iyo lixaad xisaaru nabiyi nebiga go-doomintii la go-doomiyey sala allahu calayhi wasalam iyo wa ahli beytihi qoyskiisa nebiga iyo qoyskiisa xataa kuwii gaalada ahay muslimiinta waa la israacshay waa la go-doomiyey gaaladii baa go-doon ku riday go-doomin ma la yaqaan meel gooniyaa la dajiyey waxaa liyi nooma soo dhaafi kartaan halkaas lamaa goortii ra ay aragtay qurayshun quraysh intishaara alislaami islaamka faafidiisa fil qabaa'ili qabaailka qabaa-isha dhexdooda islaamkiioo ku faafayo dadka islaamka ay badanayaan casamuu waxay go-aansadeen calaa qatli nebiyi nebiga dilkii sala allahu calayhi wasalam saasay go-aansadeen fa xasaratuhu way shartoo way go-doomisay asaga iyo wa ahla beytihi qoyskiisa fi shicbi meel laab ah oo gol ah wa manacuu waxay u diideen canhum xaggooda al arsaaqa arsaaqdiidana waa u diideen wattafaquu waxay isku waafaqeen calaa allaa yaqbaluu inaysan ka aqbalin lahum qolyahan ree bani haashim iyo reer banilmutalib sulxan heshiis abaddan weligood ilaa idaa aslamuu inay soo dhiibaan maahan ilaa idaa aslamuu inay islaamaan ma aha ilaa idaa aslamuu inay soo dhiibaan maahane annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama lilqatli dil ay u soo dhiibaan wa katabuu way qoreen maa shaygii ittafaquu ay ku heshiiyeen calayhi dushiisa fii saxiifatin waraaq ayay ku qoreen callaquuhaa waraaqdiina waxay sureen filkacbati kacbaday ka laalaadiyeen heshiiskii baa ku qoran markii la marayay meesha qolyahaas yaan laga guursan yaan wax laga gadan yaan loo imaan yaan loo tegin yaan lala hadlin ilaa ay maxamed soo dhibaan si loo dilo saasaa waraaqdii ku qoran kacbadayna saa uga laalaada waa boor meesha ugu dhegan wey ayib wa kaana dalika arrinkaasuna wuxuu ahaa asanata asaabicata sanadkii toddobaad oo min annubuwati nebinimada ka mid ah halkaa waxaynu ka faa-iidaysanaynaa afar qodob horta musanifku halkaa ku sheegay quraysh markay aragtay islaamku inuu aada u baahay oo qabaa'ilkii gaaray go-aan waxay ku gaareen nebiga inay dilaan see marka la sameeya nebiga rag baa ka sokeeye asaga iyo qoyskiisa khaaska ah banu haashim iyo banu mudalib inta la saaro oo meel buur agteeda lagu sharo halkii naajooga ha noo soo dhaafinina nagama guursan kartaan annaguna idinka guursan mayno wax nagama iibsan kartaan annaguna wax idinka iibsan mayno nooma imaan kartaan annaguna idiin imaan mayno bartaana nooma soo dhaafi kartaan qoraalkii noocaasaana ah meel bay ku qorteen way go-doomiyeen marka waxay kaloo ka oomiyeen xaggii cuntadiina arsaaqdii dee dadku ma imaanayeen waxbaa laga gadanahayay badeeca becshirada ayagana go-doon bay ku rideen heshiis ma geli karnaayo ma ka furan yahay hawshaa heshiis hal qodob baan ku heshiin karnaayo maxamed inaad soo dhiibtaan oo aan dilla ah wuxuuna way qoreen sanadku ahaana waa la sheegay halkaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid a ah, qolyaha gaalada ah markay diinta la dagaalamayaan kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba inay isku dayaan inay muslimiinta dhibaan xataa hadday muslimiintu u shaqeeyaan sharikaadkooda xawaaladahooda dukaamadooda hadday ka shaqeyan waxay isku dayaan markay qofkan diintiisii arkaan inay ka goostaan oo yidhahdaan shaqa la aan shaqa kuma haynayna dhaaf laakiin waxaad ogaataa oo mar walba aad ogaataa risaqaaga gaal iyo islaan mido gacanta kuma hayo risaqa aada leedahay adoo uurka hooyadaa ku jiraa ilaahay qora si kasta oo dadku ugu dadaalaan inay kuu diidaanna kuma diidi karaan sidaa awgeed baa salafkii qayb ka mid a ah, waxaa lala yaabay qanaacadooda iyo wanaagooda iyo dadaalka markaasaa la weydiiyey waxaan seeb ku heshay markaasa qaarkood waxay odhan jireen calimtu anna risqii lan ya'khudahu hayrii fatma'anna qalbii waxaan ogaaday risaqayga cid kale inaysan iga cunaynin qalbiga ii degan marka maadaamaan ogahay risaq aan leeyahay inaadan inaan cudno iga cunaynin wa calimtu anna camalii laa yaquumu bihi hayrii waxaan kaloo ogaaday shaqada la iga rabo iyo camalkayga cid kale inaysan ii qabanayn salaadaada soonkaaga xajkaaga yaa kuu qabanaya adaa la rabaa inaad intaba samaysid fashtaqaltu bihi waan ku mashquulay oo cibaadadaydaan ku mashquulsanahay wa calimtu ana allaaha mutalicun calaya waxaan kaloo ogaaday ilaahay inuu i arkay oo ii jeedo meel kastoo meel kastoo aan tago waxaan ogaaday inuu ilaahay ii jeedo fastaxyaytu an yaraanii calaa macsiya waxaan ka xishoodaybu inuu ilaahay macaasi anoo samaynaya i arko marka macaasi ma sameeyabi sababtaa ilaahay baa ii jeedabi oo i arkaya wa ana almowta yantadirunii waxaan kaloo ogaaday buu yidhi geeridu inay isugayso qof walbana uu dhimanayo maxaad samaysa mar haddaad taa ogaatay fa acdadtu zaada liliqaa'i rabbi sahay ayaan diyaarsaday buu yidhi saan rabbigay ula kulma buu yidhi acmaashan saalixaadka iyo waxaasaan waxaan u diyaarsanayaa la kulanka rabbigay ayib lamaa goortii ra aragtay qurayshun quraysh intishaara alislaami islaamka baahidiisa fil qabaa'ili qabaa-ishii uu ku faafoo ku baahay casaman waxay go-aansadeen calaa qatli nebiyi nebiga dilkiisa sala allahu caleyhi wasalam fa xasarathu way shartay oo way go-doomisay asaga iyo wa ahla beytihi qoyskii fi shicbi goshi wa manacu gosh waa meel laab abuur luuqeed ah wa manacuu waxay u diideen canhum xaggooda al arsaaqa arsaaqda watafaquu waxay isku waafaqeen calaa allaa yaqbaluu inaysan aqbalin lahum ayaga sulxan wax heshiisa abadan weligii ilaa idaa aslamuu inay islaama usoo dhiibaan maahane annabiya nebiga sal alla aley waslam lilqatli dil darti wa katabuu waxay qoreen maa wixii itafaquu ay isku waafaqeen calayhi dushiisa fii saxiifatin qoraal waraaq callaquuhaa ay sureen filkacbati kacbada wa kaana daalika arrinkaasuna wuxuu ahaa asanata asaabicata miyud qora mise fi sanati fi midi qora wa kaana fi sanati asaabicati min annubuwati sanadkii toddobaad ayuuna ahay nebinimada ka tirsan maxaa dhaci doona niman gaalo ah oo laakiin odayaalaho waxgarad ah caqli lahaa baa waxay arkeen warqadan qaraabogoysnimo inay ku qoran tahay iyagaa warqadii jarjaray marka bulshada gaalada ah dad wanaagsan oo ehelnimo leh diintooda ma ka hadlayo laakiin shakhsi ahaantooda dad macquula loo qaateena weligood lagama waayi jirin as'ilatun su-aalo mataa goormay casamad go-aansatay qurayshun quraysh calaa qatli nebiyi nebiga dilkii sala allahu calayhi wasalam markay arkeen islaamka faafidiisa maadaa camilat maxay samaysay fiihi arrinkaa dhexdiisa iyo go-aankaas nebiga inay waxa weeyaan iyo qoyskiisa meel ku go-doomiyaan calaa ayi shayin itafaquu maxay isku waafaqeen inaan arsaaqda laga gooyo hal katabuu ma qoreen bidalika arrinkaas cahdan wax ballan ahaa fii ayi sanatin kaana daalika arrinkaasuu sanadkee buu ahaa sanadkii toddobaad oo nebinimada hijrinimada hijriga weli maynan gaarin alkhulaasatu gebagebo lamantashara markuu faafay al islaamu islaamku xasarat way go'doomisay qurayshun quraysh annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa aalahu ehelkiisi iyo wasaxbahu saxaabadiisa fii shicbi makata maka meel laabkeeda oo gosheeda ah wa manacuu waxay u diideen canhum xaggooda al arsaaqa arsaaqda halaatha sanawaatin saddex sano ayay yidhahdeen noomana iman karaan mana u tegi karo arsaaqdana laga gooyo waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa qatlihi dilkiisa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi waalih